bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan wanaagsan saaxiib yaal edalkiin meel joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo goorahan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiye magaalada tan muqdisho mar kale wacana wanaagsan saaxiibayaal waa barqa talaadaha taarikhdan waxay ku beegan tahay labayolabaatanka bisha agoosto ee sideedaad sanadkuna waa qodobada ogaal haddii ala yihahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya faahfaahiina dheeraad oo ka soo baxaya qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ka dhacay jidka warshadaha agagaarka ifka xalane ee magaalada muqdisho wararkii u dambeeyay ayaad ku maqli doontaan ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka isgarabsanaya oo howlgallo ka dhana ah al-shabaab ka wada deegaana ku dhow degmada ceelbuur ee gobolka galguduud wararkii ugu dambeeyey milatariga soomaaliya dhaqaaqooda iyo ciidanka dadka deegaankaba barnaamijka ogaal ayaad ku dhegeysan doontaan qodobada kale oad maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya ciidamada ukrain waxa ay duqeyn cirka ay ka geysteen ah, deegaano ka tirsan dalka ruushka iyo dayax gacmeed uu ruushku leeyahay oo ku burburay hawada sare qodobadaas iyo dabcan wixii hor nagu soo kordho iyo xubnihii joogtada ahaa oo aad barnaamijka kaga barateen ayaad ku dhegeysan doontaane eh, u diyaargarooba saaxiibyaal barnaamijka ogaal fadhiidbaa dacwoodu xalay fiidka iime fallaaraha la buu ii yidhi jaban dhaagahayga oo furan hurdada fay kasoo iri arrin nagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayuu lama arkey faafi sheekada fadhiid baa dacwadu xalay fiidka iyimi fallaaraha la ganay buu ii yidhi feerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada faydka soo iri arinagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkee faafi sheekada falka adag umuurahan wadafada hadda sii kala furfuro dabolka hadan ka faydo umurahan falka adag umuurahan wadafada hadda kala furfuro dabolka hadan ka faydo hadda nagu taaganoo annaga fadhi nooma yaale badyahow fataxada maraha fidha nagu taaganoo annaga fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha

maxay bura iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaadu igu faartay maxaa intayda faruurtay intaan qaniinay falaad iyo ciil islaabay maxaan fikir seexan waayey intaan soo sara fadhiistay intaan dib u faa maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyey hawlo maxay talo iga fidhiidhay maxay buro iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfadho cintayda fadhuurta intaan qaniinay faalaad iyo ciilisbaabay hadda nagu taaganoo ilen fadhi looma yaale badyahow fataxada maraha fidha nagu taaganoo ilin fadhi looma yaale badyahow fataxada maraha haddana cali faahiyo rabba faxanoo jire hawada aan ka faaliye tosiya foodaan arkaayo fababay iga muuqda barwaaqada foolanaysa xareediya falalaxeeda saadaashu ma falxumo dhowaan falaga isbedeli haddana cali faahiyo rabba faxanoo jire hawada aan ka faali tusniyo fooraan arkaayo fadbaa bari iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareediyo falalaxdeeda saadaashuma foolxum oo dhowaan falaga isbedeli fariintan kuu laaqimay inaad fidisay hayadee haddaad la fadhiisanayso fariintan kuu laaqimay inaad fidisan yahayde haddaad la fadhiisanayso fidhanago taaganoo ilin fadhi nooma yaale babyahow faataxada maraha fidhanago taaganoo ilin fadhi nooma yaale babyahow faataxada maraha

anigu barka anfidhe anigu anfikiso wixii hare fuuqsadee adigu faygaa isaag filkaa ka har waa habaan war hoy arrimaha ka fiirso dantiina kacooka foofaa waxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa waayaha dhegeystayaal heeskaasi waxuu daafur ahaa barnaamijka ogaal arday dhexdooda alad ku tuura midna aloose alowna dhaafi askartalaaye abwaan ma dhaafe weriya aase

waayahay markale kale wanaagsan oo cana wanaagsan saaxiib yaaladilkiin meel waliba oad joogtaan aynu ku bilownay faahfaahino dhereeda ayaa kasoo baxaya qarax saakay subaxnimadii hore ama saacaddu markay sideedii subaxnimo ama laba saac oo subaxnimo ka dhacay wadada warshadaha agagaarka ifka xalan sida wararku ay sheegayaan qaraxan ayaa ahaa qarax xoogan waxaana loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey bar koontarool oo ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin aagga laga ilaaliyo ama aag ay ku sugan yihiin ayuu gaarigan isku dayay inuu si xooga ku moodo balse ciidamada dowladda ayaa ka hor gaarigu intuusan qarxin rasaas xoogan huuyey waxaana darawalkii waday halkaasi ay ku dileen iyadoo mar dambe gaarigu uu qarxay firir xoogan oo dad shacaba gaaray ayaa la sheegay inuu waxyeeleeyay ku dhawaad hal qof ayaa dhintay sida dadka ilo xadogaala ah oo dadka deegaanka aan ka helnay ay sheegayaan laba qof oo kalena waa ay dhaawacmeen haddaba waryaheena cabdulaahi bootaan xidig oo isha ku hayay wararkan ayaa stuudiha igula sugan cabdulaahi faafahinta qarxan maxaan ka ognahay waa madsanta dirirow saaka abaara eh, labadii subaxnimo waxaa dhacay qarax markaasi gaari walxaha qarax laga soo buuxiyey oo markaas isku dayay in uu eh, bar kontarool xoog ku dhaafo sida ay sheegayaan dad goobjoogayaala kadibna eh, shaki ay ka qaadeen askarta kontaroolkaasi ay markaas rasaaseeyeen iyadoo la sheegayo inay dileen darawalkii gaarigaas waday kadibna sidaas uu gaariga ku qarxay eh, sidoo kale waxaa la leeyahay waxay waxyeelo kasoo gaartay dad ka dhawaa aagaas firarkii gaariga marka uu qarxay kadib inta la xaqiijiyana khasaaraha waxaa leey hal qof ayaa ku dhintay labo kalena way ku dhaawacmeen weli kama aysa hadlin laabaha ammaanka qaraxaan balse saacadaha soo aadan waxaa la filayaa in afayeenka booliska uu ka hadlo markaasi qaraxaas markaana uu faahfaahin dhammaystiran ka bixiyo Eh, halkay wax ka dhaceen iyo eh, socodka gaadiidka iyo dadweynaha iyo amnigeeda iminka eh, hadda waxaa laleeyahay dad goobjoogayaal sida ay noo sheegeen dirirow xaalada hadda waa ay degan tahay qaraxan wuxuu ka dhacay jidka warshadaha waxaana laleeyahay gaarigan oo loo yaqaano nooca calaawida soomaalida ay u taqaano ayuu mm. ahaa qaraxa ayaana markaas gaar waxa uga dhacay gaarka xaruntii hore ee dhulbixinta oo ku taala markaas isgoyska ifka xalan halkaasoo bar control ay ku leeyihiin ciidamo ka tirsan ciidanka dowladda gaar ahaan ciidamada xasilinta oo maalmahaanba howlgallo ballaaran ka waday gudaha caasimadda marka waxay u muuqataa in ciidamada dowladdu ka hor intuusan gaariga qarxin ay rasaas weeyeen taasina ay fududeysay in khasaare badan gaariga qarxay uusan dad shacba gaarsiin aad iyo aad waxaa leeyahay gaarigan haddii uu bartilmaameedka saxda ah gaari lahaa mm. waxaa u geysan lahaa dhibaato intaan ka badan mm. balse feejignaan ay muujiyeen ciidanka ayaa markaas leeyahay waxaa lagu gaaray guushaan ah in laga hortago eh, gaarigan hadii aysan markaasi ciidamadu aysan ka shaki lahayn islamarkaana aysan rasaasay lahaynna waxaa laga yaabaa inuu goobo kala gaari lahaa islamarkaana khasaaruhu intaa ka badnaan lahaa aada umaasan tahay waryaan cabdulaahi bootaan xidig ayuu kaasi ahaa oo si toosay inoola falanqeynayay qarax ka dhacay goor hore saakay agagaarka wadada warshadaha ifka xalane ee kasoo horjeedka wasaaraddii hore ee dhulbixinta halkaas oo gaari nooca toyoto leyla calaawi soomaalidu u taqaano oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo isku dayey inuu maro marin ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka kuwaas oo ka hortegay islamarkaana toogtay ninkii gaariga waday wixii faahfaahin ah dabcan oo lamaha ammaanku ay faahfaahin ay ka bixeen oo ay warbaahinta la wadaagaan ama ciidamada booliisku wararkeena iyo barnaamijyadeen xiga ee dambe ayaad haddii allah awoodi leed masaaxiibyaal ku maqli doontaan markana gobolka galgaduud haddaan aadno ciidamada dowladdu waxay howlgallo ballaaran iyo kuwa dadka deegaankuba ay ka wadaan deegaano ka tirsan bariga iyo koonfurta gobolka galgaduud magaalada wabxo oo xad dhowlo leh gobolka hiiraan agagaarka degmada maxaas ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa shalay galinka dambe gaaray gacan ku-haynta ayayna kala wareegeen ururka al-shabaab howlgallo baaxad leh oo miina baarisa ayaa ka socdo aagii isku xiga bariga fog ee gobolka galgaduud iyo magaalada wabxo iyadoo ujeedku uu yahay in la gaaro ceelbuur iyo galhariiri maalmaha iyo saacadaha so-aadan haddaba xogayaha deegaanka lagu magacaabo ceel garas ee bariga dhacda gobolka galgaduud ayaan goor wax ka weydiinay ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda howlgalada ay wadaan waxaana uu yiri aada umahadsan tahay magacigu cabdirsa cali xalane xogyaha degmada celgaras maalin howlgalo lagu ceebtiray kooxda khawaarija shabaabaan ka wadnay deegaanada dhaca galgaduud ee dowlgalada galmudug waayahay argaras xaggee dhacda dadka aqoonin baloo tilmaamin bariga koonfurta dhinacya galgudud degmadee hoos tagta eh, algarada eh, waxay eh, dhanka bari ka jirtaa caasimada galmudug dhuusoo mareeb waxayna u jirtaa wax marka dhuuso shalay ciidamada xooga dalka qaybta koob iyo aagaas ayay ka sameeyeen ballaaran deegaano badanaa gacanta lagu dhigay bal deegaanadaas qiyaastii intay u jiraan ah, deegaankaada iyo xogta u dambeysay howlgallada ciidamada militariga iyo dadka deegaanka waxaan weyna howlgalla ku safeynayna haraayada kooxda khawaariji ee al-shabaab iyona aan ka sameynayna deegaano badan ee hoostaga degmada algaras ee gobolka galgaduud ciidamadu hadda waxay kusii shaqeeyaanoo deegaano badan lacagta mariya sida sayla galla iyo xamurey deegaanka facaaweynaya cilmigeed waaya marka howlgalladu ma isku xiran yihiin ilaa iyo dhinacan xadka kala qaybiyo gobolada hiiraan iyo galguduud ee wabxo iyo maxaas dhinacan ceelbuur loo wajahayo iyo aagina ma isku xiran yihiin mase way kala go-an yihin ciidamadu si ballaaran ayay ku socdaan howlgaladuna waa howlgallo isku xiran oo lagu lagu xirtirayo ama lagu sifeynayo haradii kooxda qawaarida al-shabaab iyadoo la doonayo inaan saacadaha iyo maalmaha soo socdaba aan gudaha u galno degmada kacawene howlgaloogan aada baahsan oo runtii ilaa iyo kasoo bilaabata dhuusamareed bilcile ilaa iyo waxay isku xirantahay warsho barjed kaasoo waxaana sacdi dambeeya cagta mareynay firsame kooxda khawaariji kulahaayeen saylagala iyo xanuurey iyadoona aysan ciidamada huwankaa iskuba dhaysan awooda ciidamadooda iyadoo oo marba meeshaan tagnaba iskasii cararaya waayahay eh, hadda shalay wabxaa lala wareegay ciidamadu waxaa la sheegay inay howlgalo dhulka ah oo miina baarisa ay wadaan eh, deegaanadaasi waa xagee miina baarista howlgalladu ciidamada militariga iyo dadka deegaanku ay ka wadaan aada umahadsan tahay kuwaas horta awood ay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo deegaanka ay uga baxdhigaan ma hayaan keliya waxay keliya adeegsanayaan oo dhibka ugu badanoo daaitaan keenaya waxaay tahay in minooyin aad u fara badan ay dhulka geliyeen taasoona ciidamada waxooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaankana ay ku howla yihiin si ay biinxinkaas uga saarlaan si aysan u dhibaateen shacabka ku nool deegaanadaasi runtiina waa waa howl aad u culus waayo oo aan rajeynayna insha allahu tacaala inaan maalmaha iyo saacadaha soo socda baan ka farxla doono ninka gudaha duwan uga soo ee degmada cilbuur waa gartay al-shabaab waxa ay sameeyeen dad ayay si qasab qasaba ah u howlgeliyeen oo ay sheegeen inay la dagaalamayaan dadka deegaanka iyo ciidamada militariga kusoo wajahan dadkaas ay aruuriyeen weli gacantooda ku jiraan runtii dad badan ay ay doonayaan inay xaabo uga dhigaan waddan ciidamada ah ayaa jira runtii iyaguna way dareensan yihiin laakiin dadkaas waxaa u baaqayna waxa ay tahay inay gacantooda cadawga ay ka baxata jeenayna insha allahu tacaala maalmaha iyo saacadaha soo socda inaysan gacantooda kusoo jiri doonin kuwa la qafaashay iyo faryaal xoog lagu waxaan leeyahay dhimasha idinma dhaamtay adinkoo sharfana cadowga ilaahay ka kicinaya

iyadoo ay go-doonsan yihiin oo ay hareereeyaan ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka wararka qaar baa sheegaya in al-shabaab deegaanada qaar ay go-doon ku yihiin xaalad xun ay wajahayaan wararkaas ma jiraan wararkaas aada oo war ah ciidamadu dhan kasta ayay uga dhaqaaqeen deegaanada yarka ku sugan yihiin runtiina waa meel aada u go'doonsan oo keliya inay isugu dhiibaan in la laayo maahana waddo kale aysan u fududeen waaye waxaana leeyahay inta aad dhima lahaydeen walaalayaal fursada taysataan soo dhiiba dadkiina ka mid noqonaysaan waxba gacantii dilkiina waxba ka faa'iidi mayno ummad soomaaliyeedtiina waxaan leenaha walaal waayahay dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa xogayaha deegaanka algaras ee bariga gobolka galgaduud howlgallada u dambeeyay iyo dhaqaaqa militariga ah, ciidanka xooga dalka iyo kuwa deegaanka ayuu faahfaahiino dheeraada naga siinayay isagoo ku sugan deegaankiisa maxkamadda gobolka banaadir maanta markii shanaad waxay u fariisatay dacwada eedeysanayaal lagu soo oogay in ay xoolo dadweyne ay musuqeen dadkan maxkamadda lasoo hortaagay oo garmaqalkooda shanaad la dhegeysanayo maanta waxaa ka mid ah abuukar maxamed cali cabdiqaadir cabdi socdaal iyo maxamed aadan cabdulaahi fadhigii hore ee fadhigan ka horreeyey waxay maxkamaddu ay dhegeysatay difaaca qaar ka mid a ah eedeysanayaasha fadhiga maantana ah, waxaa la dhegeysanayaa difaaca qareenada wakiilada u ah qaar ka mida ee sanayaasha aan si tooso ah idinkugu duwo garmaqalka dhegeystiga shanaad waa in la caddeeyaa heshiiska haddii la caddeeya kadib doodaa noo taalla xujaa noo taalla laakiin haddaanba heshiiskii la caddaynin su-aalaan weydiiyo aniga baaraha hanti dhowrka waxaan dhahay heshiiska cid aragtay ma jirtaa maya ayuu dhaha adigu ma aragta maya warkaad miyuu ku qoran yaha maya notaaye miyaa laga saxiixay maya ma ayaga miyaa kuu qartay maya su-aalahaasna mayuu ku jawaaba heshiiskaas marka muxuu yahay heshiis mila awaala waay heshiis kusoo dhacay waa xoreelantu kusoo dhacayey khaadiro kusoo dhacday waa ma dhaafsano khaadiro xafiiska xeer ilaalinta iyo baaraha kusoo dhacday waayo oon buruuf haysan xujo haysan aan la taabo karin aan la caddayn karin sidaas darteed wax ka jiro ma lahan in la heshiiyo waxaa ku jirto meesha oo sargaalkii booliska su-aalaha aan weydiinayna uu sheegay iyadana waxay dhaheen inuu arkay aheed war marka koowaad horta yaa dhahay sargaalka maaliyadda laftirkeedaa ah wax dhaca anugu ma qabno macaamiilka bankiga ma qabaan sargaalka maaliyaddaa wax dhaca ma qabaan laakiin haddii la baaranayo ayaga waa u taallaa mana arkin waxaad u arki weysa qof wax lagu qabsan kara ma jirto haddaan inta arka aan riboodgaray diido aniga yaa mas-uul noqon lahayd laakiin ma arkin waxaad u arki weyse hadday tahay adigu waxaad u arki weyse xeraantu maxay u arki weyse oo baalisku u arki waaye waxaad u arki weyse layskuma maxkamadeeyo laysumana dacweeyo qofka kabaasatigeeda cibaadada ilaahay xatee fataqullaha ma sadactum waay dembiye badanaa magaaladan ka dhacay haddii waxaad u arki weyse lay maxkamadeeyo goorman cawaya maalinba xabsi moogaha dembiyada magaaladan ka dhaco tirada badan leh waxaad u arki weyse haddii lagugu qabsado qof qof bannaanka jooga ma jirto xabsigaan wada gelaynaa ishkaaliyadaas waa ka gudbay waxaan rabaa hal tusaale inaan uga gudbo meeshaan hal tusaale bankiga dhexe ama saraakiisha bankiga guud ahaan bankiga marka la fiirsho cadaaladda hadda marka looga tusaale qaato wuxuu lamid yahay ciidanka asluubtuu la mid yahay ciidanka asluubta wuxuu mas-uul ka yahay haynta maxaabiista wuxuuna ku haayaa amarka maxkamadda wuxuuna ku bixiyaa amarka maxkamadda bankiga dhexe wuxuu mas-uul ka yahay haynta lacagta wuxuu ku haayaa soo jeedinta wasaaradda maaliyadda ama amarka wasaaradda maaliyadda wuxuuna ku bixiyaa amarka wasaaradda maaliyadda maanta dooda socota marka waxay la mid tahay ayadoo la maadaama ay dhaheen lacagta labaatanka milyan bankiga dhex ma qaban ayadoo la yidhaahdo oo maanta xeerdhaalintu tidhaahdo ciidanka asluubta ay ku qabsato oo ay tiraa waryaa ah, waxaa maqan maxaabiis tiro badan oo boolisku maalin hebel boqol qofooda uu soo qabtay boolisku maalin hebel aa maqan limaada ay u maqantah war aniga maxkamaddu wax iima soo gudbin maya maxkamaddu sida kuwan kalantoodba aad u qabatay oo ay kuugu soo gudbiso maxkamaddu inaad u qabatay aheeda maxaadistaas inaad u qabatay aheeda iidoo layriyay maanta lamid tah wax kale kama duwan ilaan lacagti waa la qaydiyo labayo toban milyan oo ayagu say sheegeen waa way ka badan tahaye labaiyo toban milyan oo sargaalka wasaaradda maali saraakiisha bankigu ay qabteen khasnadana ku jirto iyo labaatan milyan oo aynan qaban oo xad u qaban weyse lagu haysto hadda inaan qabto waxaa ka horeysa anmaa canshuur soo aruuriyo waxaa ka horeysa macaamiilkii inuu u yimaado in lacagti lay keeno waxaasaa ka horreeya mana jirto arrintaasi ma jirto marka tusaalahaasi waxaan rabaa inaan uga gudbo meeshaasi sida ay isula shashaqaynayeen haddii maxkamaddu ay su-aal qabto waan ka jawaabayaa si maadaama warku uu dheer yahay oo su-aalo isku qayb kas haddaan ka gudboba waa hakana haddii ay maxkamaddu socda ilaadana waa socana okay waxaan rabaa hadda waxaan maraynaa ayada oo sargaalkii ama khasnajigii bankiga uu lacag qabtay ayaan maraynaa weli meeshaasaan maraynaa iyadoo lacag uu qabtay qiimayntii wasaaradda maaliyadda uu ku qabtay halkaasaan marayna lacagta masiirkii hore xaggee waa marka lacagtaasi uu qabtay xaggee masiir u ah eh, xaggey aadaysaa lacagtaasi uu qabtay horta waxaa loo baahan yahay waa khasnajiga visa acstationka iyo wogbermadka waxaan ka hadlaya ogow khasnajiga visa acstationka iyo wogbermadka lacagtii uu qabtay xaggee aaday waxaan ka hadlayana waxaa waaya keliya labaatankii maalmood oo socdaal u jooga wixii kaleanto dee socdaal inuuna joogin waaba laysku waafaqsan yahaa lacagtaas xaggey aadaysaa lacagtaas waxay aadaysaa waxaa loo gudbinayaa khasnajiga guude bangiga ayaa loo gudbinayaa sida eedaysanayaashuba ay sharxeen meesha waxaa ka shaqeeya laanta waxaa ka shaqeeyo kow iyo toban khasnaji iyo khasnaji guud ayaa ka shaqeeya kow iyo tobankaas khasnaji lacagta ay qabtaan waxa ay geynayaan oo ay ku uruurinayaan ay ku xuraynayaan ku xeraynayaan khasnajiga guud ayay wada geynay ayay u wada geynayaan waxaa xusid mudan sida laga fahmi kara su-aalihi aan weydiiyo baaraha in khasnajiga guud xatee aynan fahansaneen aynan soo waraysan aynan soo arkin arrinta layaabl kaley ka mid taha baaristan baaris gaabanay aheedoo deg deg lagu sameeyey xataa khasnaji guud inuu jiro intuu ku ogaaday baaruhu mudane guddoomiye garsooreeya khasnajiga guud laba dariiqo mid ka mid ayay lacagta ugu tegi kartaa markay u tegayso waxaa loo geyn karaa ayadoo kaasha waa loo geyn karaa oo khasnajiga waxaa u furan lacagtii uu qabto kaash eh inuu khasnajiga guud u geeyo way u furan tahay waxaa kaloo u furan in lacagtii uu ka soo dhigo jeeg ee ayadoo jeega uu khasnajiga u geeyana way u furan tahay labaduba u furan yihiin waxaad degeysanayseen maxkamadda gobolka banaadir oo maanta markii shanaad u fariisatay garmaqalka rag ka tirsan ama saraakiil ka tirsan bangiga dhexe oo loo haysto eeda la xiriira musuq maasuq iyo xatooyo xoolo dadweyne weli saaxiib yaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal wanaag saaxiibyaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal oo aad kala jaan raadiyaha kulmiya magaalatan muqdisho markana weli waxaa gobolada dhexe dalka ka socda howlgalo ballaaran oo sii laba lixaadsaday maalmihii iyo toddobaadyadii u dambeeyey iyadoo deegaano dhowr ah gacanku ururka al-shabaab lagala wareegay deegaano ku dhow ceelbuur iyo sidoo kale galhareeri ciidamada ayaa kusii dhow dhinaca kalena ah ururka al-shabaab waxaa la sheegay in toddobaadyadii lasoo dhaafay ay dadka deegaanka tiro kamid ah oo boqolaal ah ay aruuriyeen iyagoo ku qasbaya inay ka barbar dagaalamaan oo u sheegaya inay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanku ay kusoo wajahan yihiin muhiimna ay tahay inay isdifaacaan al-shabaabka iyo ciidamada deegaanka andrade iyo dadka deegaanka oo la qasbay haddaba arintan maxay kusoo kordhin kartaa awoodda al-shabaab su-aalahaas iyo su-aalo kale waxaan wax ka weydiinay nabadoon xasan kacaan oo ka mid ah nabadoonada soomaaliyeed waxaanuu yiri eh, alxamdulilah alxamdulilah wrab alcaalamiin wasala allahu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin eh, dhammaan waa idiin salaamayaa raadiyo kulmiya shaqaalaha iyo maamulka eh, saa u dhintihiin haddii aan ka jawaabo arrintaas howlgalka ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada degaanka eh, ee la dagaalamayo khawaarijta argagixisada al-shabaab oo bilaawday bilowday eh, dib sifaynta dalka loogu xureynaayo eh, runtii hadde waxa weeye waa guuro wax ku-ool ah waa wax tar ah waa mid farxadeed eh, waa mid jihaad ahoo xaq ah nafta iyo maalkaba in lagu bixiyo ninkii kuwaan dirin dhiigoodu waa halaal maxaa jira ilaahaba sheego kutubkiisa ku sheegay diin diinna shaqo kumale dalna shaqo kuma laho wakiilka ma aho diinta iyo dalka iyo dadkana dawladda wakiilka ah eh, niman wax dila oo dawlado shisheeye ku shaqeynaayo waaye howlgalkaas marka eh, wax ku oolka oo gobolada dhexa ah oo oo maamul goboleedka galmudug eh, ciidamada dawladda iyo ciidamada deegaanka ay ka wadaan oo madaxweynihii dalka soomaaliya uu joogo doctor xasan sheekh maxamuud maamul goboleedka dowlad goboleedka galmudug runtii waa farxad aada u weyn aada iyo aadaan ugu hambalya inay dhowaan odayaal al-shabaab ah ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaalka deegaanadaas waxaana ay sheegeen in isku dirka beelaha uu ka socdo magaalada dhuusamareeb oo madaxweynaha soomaaliya uu wado hadalkooda bal ka waran muxuu u dhigmaa odayaasha eh, al-shabaab eh, ama isku dirka ama iyagu meesha ay keeneen eh, gacmaysiga uu ka dhexeeyay in ummadda soomaaliyeed la dhaco hantidooda iyo naftooda iyo maalkooda la xalaalaysto waa xaaraan ooda dhaqmeed ma aha dadka dadka isku diraaya ee fidnada ka tirinaaho wanaagga aan ka tirinaynay shacabka soomaaliyeed oon hayahooda ka fiirinay ka fiirsanaynin waxa ka imaanaya waa niman khawaaris la shaqeeyaana sidaa yahay shabaabna gacansaar la leh runtii waxa weeye waktigiiaba gabagaba ah meel ay ku dhuuntaan ama ay ku cararaan ama ay ku baxsadaan male soomaalidu waxay ku bahmaahdaa yani harag sagaaro iga saka male hal qofuu deeqaa shabaab saaka meeluu ku fakaraan male iyagiyaa farxada ciddii gashane salaayay salaayay ka joogaan ama ha aadaan odayaal dhaqameed ama kuwa culummo isku sheegaah oo diinta been sheega oo khawaarijta ha noqoto naftooday baxsi leeyihiin dhinacna badaa ka xegta berigana waa lagu socdaa badna ku faka maayaan hawena ku faka maayaan adee howlgalladan marka maxay ku dambeyn karaan deegaano dhowr ay ciidamadu la wareegeen dhowr iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay adeer hadda waxaad la socotiin ummadda soomaaliya dhibkay ku hayeen muddo shan iyo toban sano ah in iyaga dhanba dalka laga sifay rabo oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud uu dhaar iyo wacad ku maray inuu dalkan khawaarijta uu ka saaro shacabka soomaaliyeedna iyo ciidamada dowladda federaalka diyaaray u yihiin khawaarij yaa arkay waa ka dhaare ama garka ha xiirtaaro ama yooyoo ha iska dhigaaro shabaab ummadda kumid maaha kuma fiiri kara hadda Mhm. Eh, birlugeytaas malaha inuu ku fiirsho cudnaha hadaa uu kugu godo marka uu joogo eh, goobta uu ka dagaalamayo meel ka baxsan mhm. marka waxaan isleeyahay waxtarkii guud ee dalka iyo dadka ay dawladdu damaano qaaday xagga nabadgelyada mhm. dalkaynu nabadgelyo kusoo dabaalo ummaddu ay xor noqoto oon qasqashaad jirin hantidooda iyo maalkooda iyo naftoodana aan la waxyeelaynin dowladdaa damaanad qaaday dowladiina howlgalkaas waa ku jirtaa shabaab waxaan isleeyahay gobolada dhexe mhm. ma isbuuc waxaan qaadanaynay kusoo gabagaboobaan waayaha dhegeystayaal kaasi waxaa nabadoon xasan kacaan ugu warameeyey waryaheena saciid cabdiraxmaan cali xuna ka warbixinayay dad al-shabaab si xoog ay ku afduubteen oo ay sheegeen in ay ka barbar dagaalamayaan weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii waxay daba socotaa taas ada waa hal laba ma ah waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha halidheeraha meelaha baqbaqlaayo shaydaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxidayaa dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiya dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab hor sidiisaba loo haysto may wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku khasbanay maxkamadiisau tegay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xer inanka daba socdo cudurdaar ma lahan waayahay saaxiib yaal weli ogaal ayaad maqleysaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada dhawaada dhegeystayaal xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalheynta afar iyo labaatankii saaca ee u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale waxaad ku maqashaan sheekooyinkii maqaalada lagu daawaco isla baraha bulshada wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya luul maxamuud aadan iyo weliba anigoo ah deeqa maxamuud maxamed hadalheynta haddii aan ku horumarno saacadihii u dambeeyey waxaa baraha bulshada aada loo hadalhayay qarax goordhoweyd ee ka dhacay wadada warshadaha aaga dhulbixinta halka loo yaqaano qaraxan ayaa qofka isku soo xiray qaraxa waxa uu rabay inuu gudaha u galo sidaasina ay ku xabadeeyeen ciidamada ilaalada halkaasina gaariga uu ku qarxay aad iyo aad deeqaay gaari noociisu ahaa leyla calaawi oo bulid proofa waxyaabaha qarxana laga soo buuxiyey ayaa saakay wuxuu isku dayay inuu xoog ku galo maaragtay halkaasi iyadoo laamaha ammaankana isku dayeen inay ka hor tagaan ugu dambeyntiina gaariga ayaa halkaasi ku qarxay waxyeelo ayaa waxaa la sheegayaa inay soo gaareen maaragtay dad shacab oo meesha marayay iyo sidoo kale hal askarin inuu meeshaasi oo maaragtay wax ka soo gaareen iyadoo qaraxa intuu la iyo khasaaraha marka laisku fiiriyana uu khasaaro yaraa saacadihii lasoo dhaafay amaba ilaa iyo saakan qaraxaas ayaa baraha bulshada maaragtay laisla dhex qaadayay dhanka kale haddaan eegnane saacadihii lasoo dhaafay waxyaabaha la hadlahaya waxaa qayb ah in ciidamada xooga dalka soomaaliya ay shalay la wareegeen deegaanka wabxo wabxa ayaa waxay ka mid ahayd meele ay gacanta ugu jirtay al-shabaab balse ugu dambeyntii shalay waa lasoo afjaray al-shabaab oo waxaa gacanta ku dhigay ciidamada dowladda soomaaliya iyo ciidanka dadka deegaanka oo iskaashanaya saacadihii lasoo dhaafana baraha bulshada ayaa hadalheyn ay ka dhalisay sidoo kalena ciidanka ammaanka ayaa waxay wadaan baaritaano ay kaga hortegayaan iyadoo looga shakisan yahay goobihii al-shabaab ay isaga baxeen inay miinooyin nooca dhulka lagu aase ay dhigeen ammaanka ayaana maaragta laisku dayayaa in aada loo adkeeyo baaritaano ayaana socdo sidoo kale deeqaaya waxyaabaha baraha bulshada aada loogu hadalhaaya waxaa qayb ka ah in kooxda kubadda cagta manchester united ay gebi ahaanba iska fasaxeeda ciyaaryahanka da-da yar ee lagu magacaabo mason greenwood xidigan ayaa sanadkii hore ama xagaagii hore waxaa lagu eedeeyey inuu maaragtay kufsi u geystay gabar ay xiriir wadaag ahaayeen ugu dambeyntii baaritaano lagu sameeyey ciyaaryahankan waxaa la ogaaday inuusan dembigaasi gelin wax kufsiyana uusan geysan balse waxaa dhaawac soo gaartay sharaftiisii iyo maaragtay mustaqbalkiisii kubadda cagta ciyaaryahankan ayaana hadeertaan wuxuu dib usoo laabtay isagoo dembigii lagu eedeeyey laga soo dhaqay islamarkaana la sheegay inuusan gelin balse taa ma aysan u saamaxin inuu kooxdiisa manchester united oo usii ciyaaro manchester united ayaana waxaa la sheegayaaba in ciyaaryahankani si buuxda aysan u garab istaagin xilligii oo garab istaag u baanaha islamarkaana maxkamadda lala tiigsanayay mason greenwood ayaa haatan manchester united waxay shaacisay inay iska fasaxeyso ciyaaryahan greenwood saacadihii lasoo dhaafayna baraha bulshada ayuu aada u qabsaday in greenwood ay iska fasaxeeda kooxda kubadda cagta manchester united xidigan ayaa waxa uu kamid yahay xidigaha daada yar islamarkaana mustaqbalka fiican ku leh kubadda cagta ma united taageerayaasheeda ayaana waxay qarayaanba inuu gacantooda ka baxay ciyaaryahan dheemana islamarkaana mustaqbal fiican leh taageerayaasha qaar ayaana sheegayaba in manchester united ay ku degdegtay inay iska fasaxda greenwood iyagoo dhahayaan waxaan u qalanay inaan sii heesana ciyaaryahankani oo maaragta manchester united waa ay ku fududaatay ayaa laleeyahay inay iska fasaxdo greenwood saacadihii lasoo dhaafana baraha bulshada ayay aada u haysatay waayahay lulaayay hadalhaynta haddii aan dhankaasi kaga gudubno markana dhanka qormooyinka hormada ugu horeysa haddii aan ku horumarana waxaa lagu bilaabay toban xeer oo noloshaada wax ka bedeli doona qaado mas-uuliyadda noloshaada iyo go-aanadeeda noloshaada mas-uulka noqo waxa aad leedahay awood aad isbedel ku samayn karto horumarinta naftaada is-edbintu waa furaha guusha samee caadooyin wanaagsan iyo habraacyo kaa caawin doona inaad gaarto yoolkaaga darajo kasta waxa ay leedahay nidaam abuura deji yoolal cadcad go-aanso waxa aad rabto inaad nolosha ka gaarto u deji yoolal cad oo naftaada ah tani waxa ay kaa caawin doontaa inaad diiradda saarto oo aad ku dhiirato tallaabo qaad waa inaad qaadaa ficilo aad ku gaarayso hadafyadaada maalin kasta haba yaraatee tallaabooyinkaas aad qaadayso wax ka baro guuldarada guuldaradu waa qayb ka mid ah habka waxbarashada isku day wax ka baro oo u isticmaal si aad naftaada u horumariso ku celceli mahadnaqa oo allah subxaanah watacaala uga mahadnaq waxaad nolosha ku haysato tani waxay kaa caawin doontaa inaad dirada saarto wax wanaagsan oo aad qadariso naftaada ku hareeray dad wanaagsan kugu dhiirageliya wax wanaagsan tani waxa ay kaa caawin doontaa inaad si wanaagsan u ahaato oo aad diradda saarto yoolkaaga noqo mid joogto ah ha ka niyad jabin yoolkaaga xitaa haddii ay arrimuhu adkaadaan ku adkayso oo sii wada inaad iyaga ka shaqayso isdaryeel ilaalina ah caafimaadka jirkaaga maskaxdaada iyo dareenkaagaba tani waxa ay kaa caawin doontaa inaad ku jirto sida ugu fiican ee aad ku gaarto yoolkaaga waxbarashadaada sii wado waayo horumarkaaga ayaad ku gaaraysaa akhri bugaag baro xirfado cusub oo kaa caawin doona inaad gaadho hadafyadaada qormadan ayaana kasoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala abuukar macalin waa tahay deeqaaya qormada ugu dambayso dhankeyga haddii aan soo qabto waxaa lagu bilaabay ilaali salaadaha iska dhowr hebel waxuu yidhi ama heblaaye waxay tidhi iyo xanta dhammaanteed cab biyo badan cun cunto caafimaadkaaga u wanaagsan ku dadaal aqrinta qur-aanka hurud saacado badan habeenkii ugu yaraan siddeed saacadood cadowga jirkaaga waa hurdayaraanta biyo cabid la-aanta cunto xumada qoraxda oo saa'idkuugu dhacda walwalka iyo murugada weligaa timahaagaha ku dhaqin biyo kulul ee ku dhaq biyo caadi ah weligaa shaambada si toosaa ah ugu shubin madaxaaga ee ka hor intaadan shaambada madaxa ku shubin isku day inaad shaambada jilcisid oo biyo caadiya ah ku jilcisid qormadan ayaa waxaa lagu soo gebangabeeyey waxyaabaha indhaha hoostooda laalaabka u yeela waxaa qayb ka ah xabad xabad ood u seexato xanaaqa badan hurdayaraanta qudaarta ama miraha oo aadan cunin iyo inaad indhahaaga marmarto xanjada oo aad mar walba aada u ruugto qoraxda oo aad ookiyaalo u xiran amaaad ookiyaalo la-aan ku wareegto qoraxda sidoo kale waxyaabaha indhaha laalaabka u yeela waxaa qayb ka ah inaad meeg abka ku seexato guud ahaan qormadan ayaa u dambeysay xubinteenii bandhiga warbaahinta bulshada deeqiiluula idinla socodsiinayay tan iyo kulan dambe sidaasii nabadgelyo hagaag saaxiib yaal waxaad degeysateen xubintii bandhiga warbaahinta bulshada welina waxaad la socotaan barnaamijka ogaal waayahay saaxiib yaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal oo kala socotaan raadiyaha kulmiya magaalada muqdisho markana waxaan wararkaas ka baxsan soomaalida ee dunida inteeda kale aan ku bilaabno ukrain diyaaradahan duuliyaha lahayn ee ruushka ayaa lagu soo waramayaa inay weerar ay ka fuliyeen diyaaradahan duuliyaha lahayn ee ukrain ayaa lagu soo waramayaa in ruushka ay ka fuliyeen duqeymo dhanka cirkaha sawirro laga soo duubay baraha bulshada ayaa lagu falanqeynayay oo ay warbaahinta dunidu ay falanqeynaysay diyaaradaha noocan duuliyaha lahayn oo burburiyay diyaarado kale oo aan duuliya lahayn oo ruushku leeyahay moscow waxay sheegtay in diyaarad noocaan duuliyaha lahayn ay ku dhufatay rasaas yar balse waxa ay sheegtay in ay waxyeelo ay soo gaartay diyaaradda ukraine laga leeyahay oo iyadoo weerarka qaaday bilii lasoo dhaafay ama toddobaadyadii u dambeeyay ukraine waxay isku dayeysay in diyaarado cirka ama noocan duuliyaha lahayn ay kala hortagto dowladda ruushka oo weerar xoogan ku haysa iyadoo isku dayeysay inay moscow iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gudaha dalka ruushka ay duqeyn la dhacdo madaxa winger group ama kooxda coloshooda shaqaystayaasha loo yaqaano ayaa markii u horreysay kasoo muuqday bartiisa facebooka tan iyo markii uu soo afbaxay afgembigii fashilmay ee winger group ay isku dayday inay ku qaado dalka e, ruushka videogan ama muuqaalkan ayaa waxa uu ku baahay baraha bulshada gaar ahaan warbaahinta telegram-ka loo yaqaano oo ay ku xiriiraan eh, warbaahinta caalamka intooda badan oo ay muuqaalada ay gudbiyaan kooxdan calooshoodar shaqaystayaasha ah hogaamiyahooda oo hadlay ayaa sheegay in weli wingar ay nooshahay oo ay isku dayeyso inay afrika ay ku xoogeysato sida uu hadalka u dhigay wingar ayaa la rumaysan yahay in uu kumanaan dagaalyahano ah ay ku leedahay qaaradda afrika sida uu sheegay hogaamiyaha kooxdan askartiisa ayuu sheegay inay isku fidiyeen wadamo badan oo kamid a ah afrika gaar ahaan maali jamhuuriyadda ee eh, bartamaha afrikada dhexe oo uu soo hadalqaaday labadaasi wadan waxaana uu sheegay in qaramada midoobay ay si ogala ah ku ogtahay inay ku joogaan eh, kooxdan wadamadaas nabad ayna kusoo dabaalayaan ayuu yidhi waxaan isku daynaa saaxiibtinimada joogtada ah. aan la leenahnay qaaradda afrika anagoo wadamo hor leh ku howlan sidii ay ciidamadeena u gaari lahayn ayuu yidhi waa markii u horreysay hogaamiyuhu si toosa ah muuqaal uga soo hadlo tan iyo markii la sheegay in kooxdan ah, khilaaf xoogan uu soo kala dhex iyada iyo hogaanka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ruushka inkastoo wasiirka gaashaandhigga iyo ninkan hoggaanka u ah kooxdan calashadu shaqaystayaasha ah wadahadal dhex maray la isku dayay in la dejiyo xaaladda dalkaas xilligaas oo la sheegay in qalqal xoogan oo dhanka ammaanka ay soo wajahday raashka kadib markii kooxdan isku dayday sida la sheegay afgembi in ay ku sameyso ruushka sanadkii labadii kun ayaa kooxdan la asaasay tan iyo xilligaasina waxa ay ka howlgalaysay wadamo badan oo ka mid ah qaaradda afrika haba ugu badnaatay dalka maali duufaanta lagu magacaabo helara ayaa waxay ka kacday qeybo kamid ah gobolka koonfurta dhacay mareykanka ee california iyadoo kusii faaftay dalka mexico saacadii lasoo dhaafay hal qof ayay mexico duufaantani ku dishay waxayna sii baahaysaa duufaantu saacadiiba waxay jaraysaa ku dhawaad laba boqol oo kilomitir aan duufaanta nooca heerka saddexaad sida qolada cilmi baarayaasha hawada sare ay ku sheegeen duufaanta lagu magacaabo hillary waxa ku dhufatay wadooyin ballaaran oo ay la sheegay inay jartay korontada iyo geeda aada u weyn gobolka intiisa badan ayaa mugdi ah waxaana ka maqan korontada oo daruuri u ah adeega aas-aasiga ah hillary waxay kasoo bilaabatay california iyadoo saacadiiba xawaaro dhowra jarayso laakiin waxaa soo sheegayaa in talaadada ilaa iyo beri oo arbacaha suurtagal ay tahay duufaantu inay isdhinto mexico iyo california oo ah mareykanka waxaay caado u leedahay cimiladeedu in duufaantu ay ku dhufato xiliyada xagaaga ah dayax gacmeed lagu magacaabo luna minus shan iyo labaatan oo ruushka laga leeyahay ayaa ku dul burburay dayaxa dushiisa sida lagu sheegay wakaaladda wararka ee saanka ee dalka ruushka laga leeyahay wakaaladda wararka ee ruushka waxay sheegtay si horudhaca ah warbixin ay sii daysay inay saadaalisay dhaqdhaqaaqa dayax gacmeedkan inuu gebi ahaanba burburay oo ku burburay dayaxa markii uu cagadhigtay dhigtay wax yar uun markii uu joogay dhowr bilood uu ururinayay xogta dayaxa ayaa lagu soo waramayaa in cilad ay soo wajahday sabtidii ayay ahayd markii ay wakaaladda zana ee dalkaasi ruushka laga leeyahay ay sheegtay in in xiriirkii uu lumiyey dayaxgacmeedkan uu la lahaa ah, dunidan aaladan ah, la diray ee hawada sare loo diray ayaa la qorsheynayay inay ku degato cirifka koonfureed ee dayaxa maalinta isniinta ah iyadoo la filayay in toddobaadkan dhammaadkiisa in dayaxan uu soo gudbiyo ama muuqaalo ama sidoo kale ififaallo wanaagsan ee filim dokumenti ah in laga aruuriyo dayaxa dushiisa saynisyaanada ayaa aada u xiiseynayay inay xog badan ay ka helaan cirifka koonfureed ee dayaxa iyagoo aaminsan inay suurtagal tahay in halkaasi laga helo biyo ama suurtagalnimo cimilo lagu noolaan karo waa sida ay sheegeen qolyaha isku daya inay hawada sare gaaraan kuuriyada waqooyi ayaa laga yaabaa inay isku daydo inay hawada sare u dirto dayax gacmeeda waxbasaasa maalmaha soo socdo kadib markii ay horey u fashilmay dayaxgacmeed dayax gacmeed horey loo tijaabiyey oo kasoo baxay kuuriyada waqooyi ayaa lagu amray saraakiisha inay ku dadaalaan ururinta iyo falanqeynta xog kasta inay u diyaar-garoobaan xaalad kasta oo deg deg ah sida uu sheegay xafiiska waxaa sidoo kale lagu baaqay in si iskaashi ah mareykanka iyo kuuriyada koonfureed arrintan ay u faragelin karaan qorshahan ayaa la sheegay in lasoo bandhigay kahor uh, toddobaadyo ka hor waxaana la ysku dayayaa in gacmeedkii labaadda hawada sare loo diro waxaana muhiimadda ugu weynee ka horreeda waqooyi ay ku danaynaysay dayaxan uh, gacmeedkan ay tahay in lagu soo basaaso muuqaalada xogta dunida tababare hoji varom shell oo ah tababaraha ugu sareeya ama ugu khibradda badan ee ka horreeda waqooyi waxa uu sheegay in suurtagal ay tahay mar kale in aan lagu fashilmayn sidii loo diri lahaa dayax gacmeedkan kaas oo hawada sare galaya muddo sanado ah ayuu maqnaan doonaa wuxuuna aruurin doonaa xogta iyo dukumiintiyada kuwa wax ishaafalateeya ee isku daya siraha dunida caalamka inay ka hortagaan si ay u basaasaan koonfur afrika waxay u diyaargaroobaysaa shir aada u ballaaran oo ku dhowaada afartan wadan ay kasoo qeyb galayaan taas oo la sheegay in ammaanka ciidamada waddankaasi imika ay adkeeyeen wasiirka ammaanka ee dalkaasi iyo sidoo kale taliyaha booliiska koonfur afrika si isku a ah waxay u sheegeen in ciidamada ammaanka ee dalkaasi ay diyaar u yihiin inay u diyaar garoobaan inay xakameeyaan amniga dalkaasi iyo sidii aysan wax qalqala u dareemin wafuudda caalamiga ah ee inka badan afartan dal kasoo qeybgalaya waxaan sare u qaadnay awoodda wadankeena amnigiisa laakiin waxaan joognaa xilli wax kasta dhici karaan waxaan isku dayaynaa inaan xakameyno shirka b r i c s kaas oo laisku raacsan yahay in loogu hadlo arrimaha horumarinta wadamada afrika waxaa kasoo qeybgelaya shirkan madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin iyadoo qaramada midoobay iyo maxkamadda dembiyada caalamka ay ninkan ay raaraadinayso horena waxaa loogu sheegay koonfur afrika ninkan inay ka qeyb qaadato sidii loosoo qaban lahaa laakiin waaxay koonfur afrika ay si cad u sheegtay in ay difaaci doonto haddii lasoo weeraro valadimir putin ma cadda si rasmi ah in madaxweynaha ruushku shirkan uu kasoo qeybgeli doono si rasmi ah in kale laakiin waxaa la ogsoon yahay in ku dhawaad afartan dal oo wadamada dunida caalamka kamid ah in shirkan ay kasoo qeybgelayaan kaasi oo looga arinsanayo arrimaha ammaanka iyo horumarinta dhaqaalaha dunida ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu iyo wasiirka gaashaandhigga waa wasiirka gaashaandhiga maamulka yuhuudda yava galto ayaa ku eedeeyay iiraan inay taageersan yihiin weerarada lagu bartilmaameysanayo deegaanka daanta galbeed ee ah dhulka falastiiniyiinta ee yuhuuddu weerarada ay ka geysato halka lagu magacaabo gaza iyo nablaza ayaa goobjoog waxa ay u ahaayeen dhacdooyin aan u wanaagsanayn nolosha iyadoo kumanaan falastiiniyiina ah iyo sidoo kale dad ah yuhuudda u dhashaba lagu laayay arrintan waxay timid kadib markii gabar israa'iiliyada ah lagu dilay mid kalena lagu dhaawacay aagga deegaanka kitaarah arbacadii toddobaadkii hore laga soo gudbay iyadoo yahuuddu ay sheegtay in iiraan ay isku dayeyso inay u xagaldaciso falastiiniyiinta oo ay isku dayeyso inay yahuudda weerar ay ku qaado netanyahu ayaa waxaa intaasi ku daray in loo baahan yahay in uu gacanka gaza deganaasho uu helo siduu hadalka u dhigay si kastaba falastiiniyiinta kooxaha mintidinta ah ayaa ku sugan aagga daanta galbeed iyagoo si gaadmo ah ku dila askarta yuhuudda halka yuhuudduna weeraro xoogan oo dad shacab oo falastiiniyiina ay ku laayaan ay ku dilaan halkaas waayahay saxaabiyaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa la yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalamaanay xaq miya xeer miya ma xishood la'aanba ma islaamka xogba anoon xiisa kuu qabiigu xidhatay faraqearya bashiirow xagga aad u jeedaa mala waa xidigahe ninki xoola ka dhacay ka dacwey xafiisyada war kalamaanay anugu waa aqaanaa sarbeebtiinna iyo waxaad u socotiine ma tigtogaad isticmaashay haddii la xidho maxaa idinka galay war tala garambione wan xbidalkadaryaleri aryaa madeeyo wangaalaan kugu ogaaye wambiidxaa kugu raacaaya mar hadda kalemaanay ismiirso ingiriis ma ahayn war kalemaanay war mahaysiine nin odayaa ah, saaka markuu salaadii subax masaajidka ka soo laabtay meeshii uu ka sugaayay in gabadhiisu koob qaxwaa u keento waxau arkay gabadhiiyoo murugaysan waar miyaa loo soo dhacay bakooliye haytay wareer jacaylku xanuun maaha war warkayga dhex gelin nina gabadhiiyoo murugaysanoo arkay weliba waxay ku calaacalaysaa adduunkaani wax la joogo male asagoo la yaaban gabadhii iyo murugada haysa iyo waxa ay ku hadlayso a wiil dariskaa ah, hooridda ka soo galay intuusan ciddii kala salaaminowna gabadhii la hadlay wuxuuna yidhi walaalay dalkaani joogis male masiibaana ka dhacday ayaduna waxay ugu jawaabtay nolosheennu halisay ku jirtaa aabbihiiyoona mar kale sii nacay ayaa inta kursigii ka istaago urur meendhayskow yaa la dilay waana isfiirfiirsheenoo waa u jawaabi waayeen aabbihiiyaana mar kale ku celsho yidhi ii sheega masiibada dhacday iyo cidda la dilay wiilkiiyaa hadloo yidhi adeer waxa dhacay wax la sheegi karo maaha aabbihiiyaa yidhi cuduraa dilaacay mase dhulgariiraa dhacay mase col baa yimid gabadhiyaana soo boodoo tiri aabbe col maxaa laga wadaa kadibna aabbihiioo yaaban wuxuu yidhi war hadda markaan masaajidka ka soo baxay wax dhib sheegaya ma maqale ii sheega waxa aad la murugaysantihin ood ka hadlaysiin hal maraana labadoodii inta soo boodeenay waxay dhaheen ma ogid miya in tigtog la xidhayo aabihiina subxaan allah uu inta yidhi ku laabtay oo oh, irimaandheysku isku adduunya ma joogno wixii la xidho waa la soo daayaa ciyaalku maxay la kurboodeen adiga laftirkaada eh. isku adduunya ma joogno war waxaa maqli jire eh. laba kala barida kala warla abbow waa ka dhacsan yihiinno waar wallaweynay eh. warafiyo shimbirihi war iskuma hayaan waya araglaanayba aryaa waaqlo wax walba shuqul kuma lihin sidaad u dhahayseen berigaad ugu dareedeen soomaalilanna waxay tiri ununka xaggaanya tigtok lagama xiri karo wan exbidna iskaba dhaaf telegramna warkiid muga waxaan la yaabanahay fisqiga waxaas lagu faafiya waxaad ka dheefaysiin naw war cabdulla war mahaysid ixtiraafkaa lagu raadinaya war saddexdaanu in la xidhan waa astaahileen sababtoo ah hadda ka hor ay wada galeenaa maxkamadda ciidamada la geeyey bawashuuta muxuu ku xakumay war warkaa dhexgelinay tigtok arrin ka bilaabatoo laysku dilay wiilaa toogasho loogu xakumay boosaasana waa ogeydeen arrin tigtok ka bilaabatay qoyska masaakiintaa nimankii ku dheelmaday in maxkamaddu xakuntay weli kisbiidna waa ogtihiinoo qabaarku dad badanoo u ceyrteeyey dareen ninka sargaalka ah oo askarta inta qoryihii ka qaatay qamaarka ku dheelay ee maxkamaddu xakuntay mid reerkiisaoo dhan laayana waa jiray qoysaska ku burburana milyan kama yaraan la yidhi talagaramna waa ogeydeenoo ninkii maxkamadda la geeyoo sixiroolaha lagu eedeeyey waa tii la yidhi muuqaalla anshaxumahaw gabdhaha uga faafi jiray aakhirkiina la xakumay dayaxay dhibay xalay intaan daawanaayo indhahay gu daali warkalamaanay adduunka war la isuma haye doctor axmed ciise almacsalaawi waxa uu yidhi eh. dadkii hore eh. muddo badan ayay quraakhrisu fadhi jireen eh. iyagoo aan daalaynin dadka hadda joogana maalintii oo dhan taleefankay dul fadhiyaan iyagoo tigtog iyo kala daawanaya waxaana ogaaday buu yidhi qalbigu wuxuu jeclaado inuu wakhti badan siiyo isagoo aan ka daalayn war bashiir maxamed xiisiin wuxuu yidhi jiilka maanta jira tigtog lo'aan waa u tolla'an nabe waa arkaa gabar inta la tumo tigtoka tollaayay tollaayay ka dhacleh war bashiir maxamed xirsiino cubtan buugu mar dhow qorayoo la yidhaah dhimaal dhaqan waxa uu uga hadlay qaladaadka ku jira dhaqanka iyo dabeecadaha soomaalida erayada ugu horreeya aan ka xusi karo waxaa ka mid ah jirjaroolanimo gardiidnimo ballanxumo diradirayn xilkasnimo darri dulqaadyari abaaldhac hubsiima la'aan tanaasul la'aan quuriweyto amar ku taaglayn iskaashi diidnimo danaysi iswargelin la'aan iyo qaar kaloo badan war buuggaasi ma dhaqanka soomaalidu shaybaar u ahaa war ninkuma dhakhtarka dhaqankaba war dhakhtar mee dhaqan ilaaliyu madow hadda ninkaas xaa ku cayda maba taqaanidii war madow dhakhtar baysukee qoray adna weyli ma adna weyli ma yaa dheegi jiray bashiirow adina baaweh iyo tabti war kalemaanay warka waa naga qasteene cabashada dhallinyarada waxaa keenay amar ka soo baxay wasaaradda isgaarsiin isgaarsiinta iyo teknolojiyadda waxayna shirkadaha isgaarsiinta ku amartay inay soomaaliya ka xidhaan wani kisbiid tigtok iyo telegaram warba dadka inay isgaarsiiyaan rabay ma kala goynahayaan waar annagu mar horeaanu goolay dee war isgaarsiinta obandeega boostada iyana jarjarta intakdamboyti war korontadu waa balaasiya maynis madeeyow warkalamaanay warkama hubsatiina madaxweynaha tigtok bilaal bulshaawi oo taageerayaashiisa tigtok la hadlaya wuxuu yidhi isdejiya dowladda wadahadalaa noo socda waxaana kala hadlaynaa inaan tigtoka la xihin jirin sababtoo ah dhallinyaro badanaa dhaqaala ka hesha dhallinyaro badanna waxay u isticmaalaan si wanaagsan inta sida xun u isticmaasha dartood inaan tigtog la xidhana codsanayaa uu yidhi ee tilaabo kale laga qaado warbow madaxweynaha tigtog cabdikuusho wasiiradiisa mugu raacsan yihiin war madaxweynaha tigtog ma taqaaniina taageerayaal badan u leeyahay wuxuu yidhi arrintan haddaan laga fiirsan bannaanbax yaab lahaa dhici doona war bilaal burshaawi hata ka hor markii shaahi buluuga ee ah hargeysa ku waraabi oo li hidhi mayn binaanbaha waayen adeer qaranka somalilan laguma ku bannaan war banaanbax ayaantaan uu socday mid kale bilaabay rabaan war banaanbaxir jawhar iyo beledweyneba waa ka dhacay dhimasho iyo dhaawacna waa ka dhasheen warna miyaan yaabana sheegow dowladda janag ma ku weelna markii hore war biyadhu lagu arag lagana dhowr miyaada maqli jirin waaradeerayaalow somalilan tigtok kama xidhi kartaanana daaya warba waddada gooja caddi lama xihin aryaadhaha samigay cabdulana waxa uu yidhi murun yaa beenya magriya aqriya miisaanka saaraan maalmaahan waan wallaweynay war ma haysiine ah. madaxweyne muuse bixi culus buu ka jeediyey burco mays casilay war ma ciidanow tababar u soo xihay warba waddada laascano taraafka ma joogto war bashiira warka hanaga dhex gelin weli waanu joognaaye muuse wuxuu yidhi ah. xilkii xisbiga waan iska wareejiyey buu yidhi war xilka xisbiga laguma haysan xilkii madaxweynaha ma wareejiyey war warka ma sugtaane waa iska qaylisaane ah. muuse biixi cabdi baa layidhahdaa madaxweynaha waaqlow xildiid haddowda axaad kula dhegan tihiin kama leexatiin maaha ka tagiye bow musabbix wakhtigiisuma dhammaado miya war bashiir dheer waad nadani xisaabi war kalemaanay war mahaytana koonfur galbeed haddii asinku warama jeri geeka oo dhagansada galmudug yoonay haaladda ka jarta ayahee madeeyow ma berkaasaad u baxday war abdulow dadkii berkaasaa andudey aniina ka darsamey wal oodorangaa la sheegay oo dhagan soo warka hayehe soo wadhe mugga guro eel eedinkii ku bahi tuulooyin eel buur hoosteedaanga lutta marsiyenga leeri dhuusumareebhaani ku bahana tuulooyinka kale iyoona lutumarsiyenga leeri haani shabeellaha dhehe ku baheenu huduudda galguduudaho osaska galeenga leeri marka dadkaas bilaayi malan bilaawa isanba goradaasana kala baha hayaa saadaha soo sooda lishaymahayo yalayn waarmadayo waan lagu buuqin orado reeriine aad warya meelana kudahowaay laasaanood mee warbawa shabaabku meel kastoo soomaaliya joogta dhib ku hayaane qoladan cagta marnaysade garab ha la siiyo war kalemaanay war mahaysiine xasan cabdulla calasoo wuxuu yidhi been ayaanta leesla dhex marayay maantay rumowday waxaana maanta halgod la waday wargeliyo yidhi amiir daahir calasow absuge iyo amiir maxaad jiinow labaduna laba ummadda dhibay ay ahaayeenoo galguduud iyo shabeellaba dhexe ka soo kala jeeda shabaabka dhulkaa joogana iyagaa ugu tun weynaayo yidhi dowladduna marar badanay geeridooda been ka sheegtay laakiin hadday run noqoto saakaa halgood la wadageliyaa la yidhi labadooda war xasan cabdulla calasow oo furinta ka soo hadlaaya wuxuu yidhi khawaarijtu waa niman gododkoodii adduunyo ku qotay iyagoo nool ciqaabka ay dadka ku hayaan mid ay naftooda ku hayaana ka badan dhulka naftiisana dhib kaleay ku hayaan waxaana maqli jiray buu yidhi shirib ahaa ama arlada eebbahey aakhiro eeda sheegataa warshilaawe cabdulaahi xero wuxuu yidhi markii leesjiljilay ee dagaal la isku joogteeyey jiljilay cakoodaa baqay dhabarka jeedjeene jilbisyada sidoodoo kaleay godad u jiifteene jirixiyo juqday wada galeen jabadda hoostoode jaqantida kuwaa cabay naftuna ciin ka daajidaye jadiinkaa qalala waayagii waaye juur falay aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi shabaabow eh. godkaashaayaaya geed koorta eh. waxaad gaasha la agaaguuda eh. godgaashaayaaya geed koorta waxaad gaasha la agaaguuda war cabdullah waxaa kaloo la yidhi gafuur duubata iyo indhaha good ku xidhataba gardaroy gardarooy godkaagii wataa lagugu soo galay war kalemaanay waxaa kaloo la yidhi wixii calanka soomaaliyad looga dhigay gaalka amay diinta uga saarayeen anigu ma anugu iska daa fircawn baa dhaliya waa abuulahabe haddii kaa galmudug iyo buntland ceeb yar laga sheego facebook dagaalkii ka dhaca amase yuutubka qaxootiga tigtogan guryaha laga kireeyeen oo durbanba qaxooti bay noqdeen reg tigtog war waxaa kaloo la yidhi haddii aan tigtog jirin hees lama jeclaadeen haddii aan tigtog jirin dhalinyaro ma jaasteen haddii aan tigtog jirin haweenkaba ma aragneen haddii aan tigtog jirin jalbaaba jibada ma tuureen haddii aan tigtog jirin laysma wada jijibiyeen haddii aan tigtog jirin jaalna jaba ma aragneen haddii aan tigtog jirin hees ma qaraxdeen haddii aan tigtog jirin waaliduba ma joogteen waladkuusow haddii aan tigtog jirin habluujaas ma dheeleen haddii aan tigtog jirin jilbaabada ma tuureen haddii aan tigtog jirin laysma wada jajabiyeen haddii aan tigtog jirin jirin balaayaba ma joogteen walbashiira waxaad ka tagtay jaalaley ajaaba ajabi yaa jaalaley yaa jaalaley waayahay dhegaystayaal xubintii kalamaan waxay u dambeysay barnaamijkeenna ogaal mar kale intaan kulmayno haddii alla yaraado waxaanad ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo danteena weeye diidmadayo dayma yeelo dariisku maanta danteena weeye diidmadayo dayma yeelo kuu duloobay kuu waa dartaa kuu duloobay kuu waa dartaa

sida maanta anuu gudaalay inaan gudaayaa sawdawga maaha dardaawooyo dibadda meere diidmadaayoday ma yeelo dardaawoyo dibadda meere diidmadaayoday ma yeelo uu duloobay goodanseegay waa dartaa uu duloobay goodanseegay waa dartaa waddanku duurkayda kii dagaalay seedidiidayda macaqa saaray dantayda maanta anuu ku daalay inan ku daayaa sawdawga maaha mahadanku duurtayda kii dagaalay seedidiidayda macaqa saaray ardayda maanta anuu ku daalay inaan ku daayaa sogawga maaha diidadayba dooga bixise diidmadaayo dayma yeelo dertiidadayba dooga bixise diidmadaayo dayma yeelo uduloobay ku danseegay waa dartaa uduloobay ku danseegay waa dartaa halkan ku duurtay dadkii dagaalay aseedii diiday damaca ka hortayda maanta anuu ku daalay inaan ku daaya sodowga maaha haddaan ku doortay dadkii dagaalay haseedi diidayda macaqa saaray dantayda maanta anuu ku daalay inaan ku daaya sodowga maaha way ku doontay naftan daweeyo taanay duuliinu dayma yeelo hadday ku doontay naftan daweeyo intaanay duuliinu dayma yeelo ku duloobay ku danseegay waadarka ku waxaan ku duurtay dadkii dagaalay xaseedi diiday damac khasaaray dantayda maanta anuu ku daalay inaan ku daayaa sodowga maaha haddaan ku doortay dadkii dagaalay haseedi diidayda maca khasaaray dantayda maanta anoo ku daalay inaan ku daayaa sawdawga maaha isku maanta danteenna weeye didmadaayo dayma yeelo darisku maanta danteenna weeye didmadaayo dayma yeelo kuu duloobay koo danseegay waa dartaa haddaan ku dadkii dagaalay aseedi diiday damac qasaaray dantayda maanta anuu ku daalay inaan ku daayaa sawdawga maaha haddaan ku duurtay dadkii dagaalay aseedi diiday damac qasaaray dantayda maanta anoo ku daalay inaan ku daayaa sawdawga maaha